بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أبو أيوب الأنصاري waxaan qaadanaynaa saxaabigii abu ayuub ee reer ansaar markaa loo nisbeeyey yudfanu waa la aasayaa oo waa la duugayaa abu ayuub taxta aswaari alqisطanطiniya qisطanطiniya aswaarteeda iyo derbiyaalkeeda hoostooda markaa lagu aasayaa way noo imaan doontaa haada asaxaabiyu saxaabigan ee kan ah aljaliilu ee qiimaha iyo sharafta u saaxiibka ah ee weyn yudca waxaa la yidhaahdaa oo loogu magac daraa khaalid bin zayd bin kulaybin khaalid bin zayd waayo magaciisa waa min bani najaarin reer bani najaar reer bani najaar ayuu yahay amaa kunyatuhu kunyadiisa waxa loogu kunyeeyo fa abuu ayuuba waa abu ayuub inta badan dadkeenan ma isticmaalaan laakiin carabta kunyada in badan looga isticmaalaa abu ayuub iyo abu khaalid iyo abu cabdullaahi wixii markaa la mid ah marka kunyadiisu waa fa abu ayuuba wa amaa nisbatuhu nisbadiisa nisbadiisa xaggeeda marka la fiiriyo fa ila alansaari waa ansaar xaggeeda ansaar qabiil gooniya ma aha laakiin xagga islaamnimada markaa loogu abtirinayaa waman minaa waryaa naga mid ah oo macshara almuslimiina muslimiinta macshartooda ka mid ahoo laa yacrifu aan ka sayn oo aan aqoonin abaa ayuuba alansaariy abuu ayuub alansaari yaa naga mid ah oo muslimiin ah oo aan garanayn qofkaan garanaynin islaam ma aha macnaha loolama jeedee waa nin magac dheer leh waa nin dadku aad u yaqaanaan waa man mina wa min minnaa yaa naga mid ah waman mina oo macshara almuslimiina muslimiinta macshartooda ka mid ah laa yacrifu aan ka saynoon aqoonin abaa ayuub alansaariy faqad rafaca allaahu ilaahay ayaa kor u qaaday fi lkhaafiqayni labada gees fi lkaafiqayn waa mashriq iyo maqrib bari iyo galbeed oo dhan inta u dhaxaysa macnaa adduunkaoo dhan baa loola jeedaa yaa ilaahay kor ugu qaaday dikrahu sharaftiisa wa aclaa waa kor qaaday ilaahay fi lanaami makhluuqa dhexdooda qadarahu sharaftiisa iyo qiimaha uu leeyahay xata eh, xiina waktigii ikhtaara uu u doortay ilaahay baytahu gurigiisa min duuni lbuyuuti اlmuslimiin muslimiinta guryahooda sukadooda jamiican dhammaantood ayaa gurigiisa waxaa looga doortay liyanzila fiihi inuu ku dego annabiyu اlkariim nebiga kariimkee sharafta leh gurigiisa inuu ku dego guryaha muslimiinta sukadooda oo dhan lamaa goortii xalla uu galay ama uu gaaray ama uu degay rasuulka fi lmadiinati magaalada madiina muhaajiran asagoo muhaajir ah rasuulkoo intuu maka ka soo hijrooday madiina u soo hijrooday guryihii meesha ku yiilay muslimiintu lahaayeen oo dhan kiisa looga doortay inuu nebigu dego wa xasbuhu bidaalika fakhran arrintaasaaba faan ugu filanba faxasbuhu xasbuhu waxaa kaafinayo kaga filan bidaalika arrintaa oo ah inuu gurigiisa nebigu uu degay fakhran faan wax kaleba haddaan lagu tilmaaminoon lagu sheegin oo wax kaloo lagu ammaano la waayo intaasaa ammaan ugu filan walinuzii walinasuuli degitaankii alrasuuli rasuulku uu degay salawaatu ullaahi calayhi naxariisyaalka alla korkiisa ha ahaatee fii beyti abi ayuub abu ayuub gurigiisa qisatun waa sheeko qisaa ku jirta oo yaxlu qisadaasoo ay macaansanayso yaxlu tardaaduha ku celcelitaankeeda qisaa ku jirta qisadaasoo ay macaansanayso ama la macaansanaayo mar allaala marka lagu celceliyo waalabdu uu macaanaanayoy macansanayso tigraaruhaa lagu macansanayo tigraarkeediisoo noqnoqodkeeda ma aantoran haddaan sheegnoon ku soo celino haddana aan ku soo celinno waa lasuu macaansanaa keliya qiso aad iyaa u qiimo badan oo la macaansanayo ku celcelitaankeeda ayaa markaa ku jira daalika qisadaasu waxay tahay arrintaa ana annabiya nebiga calayhi الsalaatu wassalaam xiina waktigii balaqa uu gaaray almadiinata magaaladii madiina talaqathu waxaa soo dhoweysay talaqathu macnaha waxaa soo dhoweeyey rasuulka sala allahu calayh wasalam af-idatu ahliha ehelkii madiina laabtooda biakrami maa biakrami maa yutalaqaa bihi si loo soo dhoweeyo sida ugu karaamada badan bihi maagaa waafidun qof waafid ah wafdi ama qof imaado oo yimid sida loo soo dhoweeyo sida ugu karaamada iyo ficnaanta badan ayay u soo dhoweeyeen quluubtii reer madiina dad baa gacanta iyo afka laga soo dhoweeyaa keliya loo sacdiyaa markay yimaadeen laakiin mar unay naga tagaan dadku ay ka taagan tahay nebigu saa maahaynee qalbigaa laga soo dhoweeyey sala allahu calayhi wasalam quluubtay u fureen wax mujaamalo ahoo loo sacbinayo dadka kadeed ay ku tahay ma ahayn waxaa soo dhoweeyey rasuulka af'idatu ahliha reer madiine ehelkooda quluubtooda biakrami maa yutalaqaa bihi waafidun nin waafid ahoo yimaada ama wafdiahee soo gala sida ugu karaamada badan si loo soo dhoweeyo ayaa markaa loo soo dhoweeyey wataallacat ilayhi watadallacad waxaa eegtay oo fiirisay ilayhi rasuulka xaggiisa cuyuunuhum indhahooda tabuhuhu xaal ay ku firdhinayeen shawqa alxabiibi xabiib hilowgiisa ilaa xabiibihi xabiibkiisuu markaa u qabo quluubta markay ka soo dhoweeyeen kabacdi waxaa eegtay rasuulka indhahooda indhahooday saa ugu taagayeen siay u arkaan rasuulka xataa qaarkood ma yaqaanaana weligood ma arkin indhahooda tabusuhu markaasay indhuhu waxay fidinayeenay tuurayeen shawqa alxabiibi nin wax xabiib ah oo wax jecel shawqa iyo hilowga uu u qabo ilaa xabiibihi xabiibkiisa wafataxuu lahu waxay u fureen wafataxuu waxay u fureen lahu rasuulka quluubahum quluubtooda liyaxilla suu uga dego minhaa quluubta xaggeeda fi suwaydaa'i meesha qaaliga ah suwaydaa meel yaroo qalbiga ka mid oo madowgaa jirtaa oo waxaa qaaligii aan la iloobin la dhigo saa darteed meesha ugu qaalisan quluubtooda suu rasuulka ugu dego saasay markaa quluubtoodu ugu fureen wa ashracuu waxay u fureen oo kale lahu asaga abwaaba buyuutihim guryahooda albaabahooda ayay u fureen liyanzila suu u dega fiiha guryaha acaza manzilin gurikan ugu sarreeya ugu weynee ugu qaalisane ugu cizi badan inuu rasuulku dego laakina arasuula laakiinse rasuulku salawaatu ullaahi calayh naxariisyaalka alla dushiisa ha ahaatee qadaa wuxuu ku gutay uu ku dhammaystay fii quba quba meesha lagu magacaabo uba meel idhaahdo waa qaryo ka fog magaalada madiina ama madiina bay ka fog tahay laba mayl oo kale saa darteed meeshaa ayuu ku dhammaystay qubadiyo min dawaaxiya almadiinati madiina duleedkeeda ku tiilay ayaaman arbaca maalmo afar ah ayaaman arbacatan buu ku dhammaystay dhowr maalmood kalena waa la tilmaamaa bana uu dhisay khilaalaha afartaa maalmood ama maalmaha kale uu joogay masjidahu masaajidkiisa alladii kaasoo huwa asaguba awalu masjidin masaajidkii ugu horreeyey ahaa usisa la aas-aasay cala ataqwa alla ka cabsi sida ilaahay aayadda uu ku sheegay subxaana wa tacaala masaajidka waa masjidu quba waxaa inta badan la tilmaamaa aasaaska ayuu nebigu taagay sala allahu calayhi wasalam ayagunbaa markaa dhammaystiray maalmihii uu joogay masaajidkaa ayuu aas-aasay oo ah awalu masjidin masaajidkii ugu horeeyo usisa cala ataqwa alla kacabsi dushiisa lagu aas-aasay waa masaajidka ilaahay uu yihi inaad dhex istaagtaa kaabaa fiican waayo waxaa lagu aas-aasay cala ataqwa maalintii ugu horreeyey miyaa khayr badan mase mid lagu aas-aasay halaag iyo baaba iyo waxyaabo kale waayo masaajidkan fiihi rijaalu yuxibuuna waxaa ku jira rag isjecel inay isdahiraan wallaahu yuxibu اlmuطaahiriin ilaahayna muطaahiriinta waa jecel yahay uma intaa ka bacdi kharaja wuu ka soo baxay minhaa quba raakiban asagoo saaran rasuulka naaqatahu hashiisii fawaqafa waxaa istaagay saadaatu yariba yarib waa magaaladii madiine odayaalkeedii fii ariiqihaa hasha jidkeediibay istaageen kullun ku kasta yuriiddu wuxuu doonahayey an yadfara inuu ku guulaysto ee uu ku liibaano bisharafi nasuuli rasuuli rasuulka degitaankiisa sharafteeda sala allahu calayhi wasalam fii beytihi gurigiisa uu dego oday kastoo odayaashii reer madiine ka mid ahaa wuxuu hor istaagayaa hasha nebiga uu saaran yahay wuxuu rabaa inuu asaga la wareega gurigiisana uu dejiyo taana uu ku liibaano oo sharafteeda uu markaa helo uma kharaja kadib uu ka soo baxay rasuulka minhaa quba raakiban asagoo saara naaqatahu gaadiidkiisii fawaqafa saadaatu yadriba yadrib odayaalkoodu waa madiine way hor istaageen fii ariiqiha hasha wadadeeda kullu ku kasto ayay ka mida yuriidu wuxuu doonayaa an yadfara inuu ku liibaano uu ku dheegsado bisharafi nusuuli rasuuli illaahi rasuulka degitaankiisa sala allahu calayhi wasalam fii beytihi gurigiisa uu dego sharafteeda wa kaanuu waxay ahaayeen yactariduuna kuwa u soo banbaxa annaaqata hasha sayidan oday idra sayidin oday ka dambeeya odayba oday ka dambeeyo hasha u soo bambaxayay kaaba qabiil kasta intuu soo istaago wa yaquuluuna waxay odhanayeen aqim cindanaa agteenna soo deg yaa rasuul allah rasuulkii allow aqim nagow oo soo deg cindanaa agteenna yaa rasuul allah fi اlcadadi tiro badan baan haynaa wاlcud cuddo baan haynaa hub wاlmanacati iyo difaac intaasoo dhanba waxna waa kaa mancinaynaa waxna waan haysanaad ciidan badan oo dad badan baan nahay cuddo iyo hubna waan haysanaaye rasuulkii allah waxba ha ka cabsanine aniga nala soo deg fayaquulu lahum waxa uu u odhanahay markaa rasuulka ayaga dacuuhaa daaya war dhaafa hasha horteeda ka leexda fa innahaa ma'muura waa ma'muure way amran tahayoo rabbi baa amre ilaah baa yaqaano amarsii meeshay degaysa daaya saasuu rasuulku dhahayay sala allahu calayh wasalam dacuuhaa fainahaa ma'muuratun watawallu waxay ahaatay annaaqatu ay daa'imtay hashi tamdii inay u soconayso ilaa gaayatihaa horteedii ujeeddadeeda way soconaysay hashii tatabacuha alcuyuunu indhuhuna saasay u raacayeen dadkoo dhan hasha saasaa loo fiirinaya bal xaggey noqon doontaa xaggay fadhiisan doontaa rasuulku wuxuu ku tilmaamay meesha ay fadhiisata inuu degi doono oo hashu ay amro tahay ay dhaafaan waata adag waxay ahaanaysay annaaqatu hashu tamdi mid soconaysa ilaa gaayatiha horteeda tatabacuha alcuyuun iluguna ay raacayaan indhaha wa taxufu ay hareeraynaysay koobayso biha ayada alquluubu quluubta qof kastaa qalbigu ku hayaa qof walba indhuhu ku fiirinayaa fa idaa jaazat markay gudubto manzilan manzil iyo guri xasina waxaa murgoonahayey ahluhu ahalkiisii say u sii socoto guriga ay u soo dhowdaen hadday isdhaa amay fadhiisataa hadday dhaaftay gudubto way murgoonahayeen ehelkii lahaa wa asaabahum waxaa ku dhacayoo asiibahayey alya'su quusasho qalaasay quusanahayeen dib dambe u soo noqon mayso gurigay dhaafto ehelkii joogay ama manzilkay dhaaftaba way murugoonaayeen wa asaabahum alyasu quusashana way asiibaysay baynamaa waqti yushriqu alamalu markay saa u dhaafto wakti marka la gaaro oo yushriqu yushriqu ay u soo bidhaamayso alamalu yididiilada fii nufuusi man yaliihim dadka ku xiga gurigan markay dhaafto guriga ku xiga dadka degan waxaa u soo bidhaamayo u soo ifaya xaggooda amal iyo didiilo waxay isleeyihin bal amay idinkuna idinku degtaa hadday dhaafta waa murgoonayaan kuwa kalea amal helaaya kuwa kalea isdhahay bal amay idin degtaa idinka hadday dhaafta waa murgoonayaan cidba cidda ka dambaysa ayaa waxaa u soo bidhaamayo u soo iftiimaayey oo xaggooda usoo soo iftiimaayey oo u soo bidhaamayey yididiilo fii nufuusi man yaliihim dadka ku xiga gurigaa la dhaafay nafafyaalkooda wamaa zaalat kama aysan zuulin annaaqatu hashi calaa xaalihaa haadihi xaaladeedaas oo taa ah inay ku sugan tahay inay soconayso wاnnaasu dadkuna yamduuna ay soconayaan fii itrihaa raadkeeda dadkina raadkeeda ay daba socdaan wahum ayagoo yatalahhafuuna wahum ayagoo yatalahhafuuna go'go'aya ayagoo go'go'ahaya dadkii shawqan hilow ay la go'go'ayaan macnaha kii la dhaafay laftigiisa waa daba socdaayo wuxuu la go'go'ayaa go'go'itaanay go'go'ayaan meehee waxaa loola jeedaa wuxuu aad isugu mashquulinayaa shawqa iyo hilowga uu qabo limacrifati ogaasho assaciidi midka liibaanay almaxduudi ee dheefta helay yuu noqon doonaa macnaha waxay u daba socdaan bacdama ayaga la dhaafay bal yaa nasiib u heli doona bal yaa ku guulaysan doona saciidka maxduudkaee dhiiflowga ah ee dheefta iyo nasiibka u saaxiibka ah yuu noqon doonaa inay ogaadaan xataa balagat ilaa ay gaartay hashii saaxatan barxad iyo bannaan khallaa'a oo cidlo ah oo bannaan ah amaama bayti abi ayuubi alansaari waa ninkaan ka hadlayno guriga abu ayuub alansaari hortiisa waa barakad way jilbo jabsatay fiiha meeshaabay jilba jabsatay marka way fadhiisatay abu ayuub gurigiisa ayay fadhiisatay intaasaaba fakhri iyo faan ugu filan laakina rasuula laakiinse rasuulku calayhi الsalaau wasalaam lam yanzil canhaa kama uusan degin markay meeshii fadhiisatay kama degin famaa labitad maysan daahinoo wax badan ma fadhin hashiina anwasabad way booday haddana isla markii way kacday wanalaqad way tagto way dhaqaaqday tamshii xaalay soconayso wاrasuulu rasuulkuna murkhin uu u dabcinaayo murkhin uu u aayaraynayo u dabcinayo lahaa zimaamaha hoggaankeeda wuxuu siinaya raaxadeeda ma cadaadinaynin murkhin buu ahaa mid u dabciyo u raariciyo u dabciya lahaa ayada zimaamaha hogaankii markaa ku xirnayd uma kabacdi maa labisad maysan daahin an caadad inay ku soo laabatay adaraajahaa raadkeedii wa barakad way fadhiisatay fii mabrakihaa makaanu fadhigeedii alwali ee hore hal mar bay haddana intay saa u soo wareegatay iyo meesheedii ku soo noqotay cinda daalika markaa agteeda amarad waxaa ka buuxsamay alfarxatu farxadiibaa waxaa ka buuxsamay fu-aada abi ayuub alansaari abu ayuub alansaari laabtiisa wabaadara waa degdegay ilaa rasuuli illaah soo dhaweyn baa laga rabaa soo maaha rasuulka buu u degdegay salawaatu ullaahi calayh yuraxibu asagoo soo dhowaynaya bihi rasuulka yuraxabu bihi asagoo soo dhowaynaya waxamala wuxuu qaaday abu ayuub mataacahu rasuulka alaabtiisii bayna yaday hortiisuu ku qaaday nebiga oo soo socda hortiisa yuu alaabtii ku wadaa wa ka'annamaa waxaad mooddaa yaxmilu inuu qaatay uu xambaarsan yahay kunuusa adunyaa kaydka adduunka yaala kullaha dhammaan wa madaa bihi uu la tegay ilaa beytii gurigiisa macawisyihiisii iyo rasuulka dharkii wixii uu watay buu qaaday markaasaad moodaa adduunka xoolaha yeelo oo dhan wayba ka qiimo badan yihiine inuu gurigiisa u wato abu ayuub radia allahu canhu kaana manzilu abi ayuub abu ayuub gurigiisa wuxuu ahaa yata'allafu mid ka kooban min abaqatin fowqahaa culiya abaq ayuu ahaa laba qol oo iskor saaran waxaa ka sarreeya culiya iyo qol qol dabaq ah ayuu ahaayo dabaqa hoose fowqahaa dushiisa culiyat baa ahaaday qol kale faakhlaa waa u soo faaruqiyey fa akhla lculiyati culiyada iyo meeshii sare ayuu ka soo bixiyey min mataacii alaabtiisa abu ayuub alaabtii kor u taalay ayuu ka soo bixiyey wa mataaca ahliina wuu ka soo bixiyey ehelkiisii mataacdooda liyunzila suu u dejiyo fiiha rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam dabaqa sare buu u doortay nebiga laakina الnabiya laakiin nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam aahara wuxuu doortay calayha korkeeda wuxuu ka doortay taa aطabaqaةa الsuflaa dabaqa hoose inuu dego abu ayubu iska daaboodhaa kor idinka deganaada hoosaan degaya aniga faاmtahala waa u hoggaansamay oo waa fuliyey abu ayuub liamrihi rasuulka amarkiisa salى اllahu calayh wasalam waanzalahu xayثu axabba meeshii nebiga uu jeclaa ayuuna dejiyey walamaa aqbala اleylu habeenkii markii la gaaray oo waawa uu u dumay alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi calayhi naxariisyaalka alla korkiisa ha ahaatee ilaa firaashihi firaashkiisii iyo gogashii uu ku seexan laha uu u dunmay uu aaday baa laga wadaaye sacida wuu fuulay abuu ayuub iyo wa zawjuhu naagtiisii ila alculiyati meeshii kore qolkii koray markaa kore ayagana wamaa in aqlaqaa maysan xiranin calayhimaa korkooda baabaha dabaqii sare albaabka ma soo xiranin xataa altafata ilaa uu eegay uu fiiriyey abwaayub ilaa zawjatii naagtiisa umu ayuub buu saa u fiiriyey wa qaala wuxuu ku yidhi way xaki liibaantaadiiyey maadaa sanacnaa maxaan samaynay war qaladkaan ku taaganaa ma og tahay buu yidhi maadaa sanacnaa ayakuunu ma ahaanaynaa rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calay wasalam ayakuunu ma ahaanayaa dheh rasuulullaahi sal alla alay wasalam asfala hoos wanaxnu aclaa minhu annaga maa ka kor noqonayna hordoqonnimada xaggee nooga timid buu yidhi maxaan samaynay ma nebigiiyo hoos degan oo hoosteenna ah ma anagu korkiisa ahaanaynaa anaxnu annaguna aclaa miyaan ahaanaynaa minhu rasuulka meel ka saraysa korkiisa ah anamshii ma ku soconaynaa fowqa rasuuliillaahi sal alla alih wasalam nebiga korkiisa maan ku dhex sosoconaynaa saasuu markaa yidhi anasiiru ma ahaanaynaa oo ma kala dhexgelaynaa bayna alnebiyi waalwaxyi nebiga iyo waxyiga waxyi baa ku soo degaaye hoosuu joogaa anaa dhe kor baan saarannahay waxyigii asaga baan kala dhex innaa annagu idan la haalikuun waan halaagsanay buu yidhi innaa annagu idan wakhtigaa lahaalikuuna lihaalikuuna baan nahay kuwa markay halaagsamay wa suqida waxaa lagu riday fii aydi zawjayn ninkii iyo naagtiisii gacmahooda suqidka inta badan waa waa waa waa waxaa loola jeedaa way far qaniineen gacmahooda waa qawmamo way ka qawmameeyeen wasuqida waxaa lagu riday fii aydi zawjayn waxaa laga qoomameeya farta loo qaniinaa wahumaa labadooda laa yadriyaani ma yaqaanaan maa yafcalaani waxay sameeyaan wax ay sameeyaan ma yaqaanaan walam taskun ma xasilin nafsaahumaa labadooda nafafyaalkooda bacda asukuuni xasilnaan qayb ka mid ah ma aysan xasiline walwal bay ku jireen ilaa xiina ilaa waqti inxaazaa ay isku aruuriyeen maahane ilaa jaanibi alculiyati qolkiisana dhinaciisa dhexda intay ka soo baxeen yay gees yimaadeen oo derbiga oo kale ah ilaa jaanibi alculiy alladii kaasoo laa yaqacu aan ku soo dhacaynin ama aan ku aadanayn fowqa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam markaasay waxoogaa xasileen waltazamaahu meeshaasay laazimeen laa yabraxaanahu kama aysan dhaqaaqinoo kama soo soconin ilaa maashiyayni ilaa ayagoo ku soconaya maahane cala aطraafi faraha suulka lugta ee macnaha suulka farahooda faraha suulka ah ayagoo saas ugu socda maahane mutabaacidayni ka fogaanaya can bartamaha xataa markay musqul iyo meel aadayaan gees bay ku soconayaan faraha suulkaynu ku soconayaan si aayar ah oo tartiib markaa ah dhexdana way ka fogaanayeen falamaa asbaxa markuu waa bariistay abuu ayuub qaala wuxuu abuu ayuub ku yidhi lilnebiy nebiga calayhi salaatu wasalaam wallaahi allaan ku dhaaramaye maa uqmida lanaa e, jifnun ama jafnun fii haadihi اleyla ma aanan laabin indhaheena macnaa ma hurdin buu la jeedaa ma laabin maa uqmida lanaa jafnun wax hurdo ah nagama imaanin waaye fii haadihi اlaylata xalay laa ana aniga walaa umu ayuub iyo umu ayuubba ani iyo gabadhii aan qabay labadeennaba maanan seexan rasuulkii allah faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi wa mima daaka waxa maxaa waay yaa abaa ayuub maxaad ka wadaa macnaha wa mima maxeebaa daaka kaa uu yaho maxaad la hurdi weysan yaa abaa ayuub qaala wuxuu yidhi dakartu waxaan xasuustay annii anigu calaa dahri beytin guri korkiisa inaan saaranahay gurigaasoo anta adiga taxta hoostiisa aad joogtid wa annii anigu idaa taxaragtu haddii aan dhaqaaqo oo aan dhaqdhaqaaqno taxaragtu tanaahara waxaa qubanaya oo ku soo daadanaya calayka korkaada alqubaaru boorkii fa aadaakoo marka uu ku dhibo kaabaan xasuustay uma intaa ka bacdi inii anigu hadowtu waxa aan ahaado baynii wa bayna alwaxyi waxyiga iyo adiga inta u dhaxaysa dhibkaasaa xaloo dhanna haystay faqaala lahu rasuulu calayhi الsalaaةu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi hawin calayka yaa abaa ayuubin abaa ayuubow korkaaga hawiney debci arrinta macnaha wax weyn ha u arkin waaye hawin fududay calayka korkaaga yaa abaa ayuub innahu kaasaa arfaqu binaa annaga noo fiican arfaq waxaa noo ahoo noo hagaagsan arrintaa an nakuuna inaan ahaano fi sifli hoos waayo likarati man yakshaana na soo booqanaya badnaanteeda darteed oo min annaasi dadka ka mid ah waana la soo salaamayaa waana la soo booqanaa man yakshaana dadkana soo daboolaya wuxuu ula jeedaa dadkana soo salaamaya intay kor iyo soo kor lahayn iyo jaranjarada maxaa u fudud qolka hoosena anagu deganaano qaala abuu ayub faqaala abuu ayub wuxuu yidhi faاmtahaltu waxaan fuliyey oo aan u hoggaansamay liamri rasuuli illaahi rasuulka amarkiisa sala اllahu calayh wasalam ilaa an kaanad saas baan isku ahayn ilaa an kaanad ilaa ay ahaato la gaadhay laylatun habeen baaridatun qabow badan jiro habeen dhaxan ee jirta habeenkii kale la gaadhay faاnkasarad lanaa waxaa naga jabay annaga jaratun ashuun baa naga jabay buu yidhi wuriiqa waa la qubo waa daatay maauhaa biyihiisa filculyati meeshii saru biyihii ku soo daatay qumtu waan istaagnay ila almaa'i biyihii baan istaagnay ana aniga ummu ayuubin ummu ayuub waa xaaskiisa walaysa ladaynaa agteennana ma ahaanin shukumaan iyo wax lagu tirtiro ilaa qatiifatun busta yaro kunnaa annagu aan ahayn natakhiduha kuwa ka samaysta lixaafan hugasho busto yaroo aan hugan jirnay bis un baan haysanaa wajacalnaa waxaanu gudagalnay nunshifu inaan ku qallajinayno bihaa gustihii yaraa almaa'a biyaha khawfan cabsi aan ka cabsanayna darteed min an yasila inuu gaaro ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ilaan cimaarooyinkan iyo shubkan oo kale ma ahayn culli haba ahaadabee saree wax haddii biyo cabbaar ay ku socdaan hoos u daadanayo markaa ahaa saa darteed baa ashuunkii naga jabay biyihii ka daatay anigu mu-ayuub habeenkii oo dhan tirtir baanu haynay bustayrun daboola jirno qabowga aan isaga ilaalin jirnay kii baanu ku qallajinay intaa waxaan ka baqaynaa nebiga amay gaaraan biyaha sala allahu calayhi wasalam falammaa kaana asabaaxu subaxii markii la gaaray hadawtu waan aado waan ku kallaho waan ku jarmaaday cala rasuuli rasuulka salawaatu ullaahi calayhi naxariisyaalka alle korkiisa ha ahaatee waqultu waxaan idhi biabii aabbahay baan anta adig kugu furanayaa iyo wa ummii hooyadeeye innii anigu akrahu waxaan nacayaa an akuuna inaan ahaada fawqaka korkaaga wa an takuuna adiguna aad ahaato asfala minii hoostayda uma ka bacdi qasastu waxaan u sheegoon uga sheekeeyey oon uga qisooday calayhi rasuulka khabara aljarati ashuunkii qabarkiisa ashuunkii jabay biyihii isaan yeelnayna waan uga sheekeeyey faاstajaaba lii waa iga ogolaaday marka miskiinku u dhibtooday waa iga ogolaaday buu dhahay marka faاstajaaba lii waa iga ajiibay wasacida ilى اlculiyati meeshii koruu soo koray rasuulka salى اllahu calayh wasalam wanazaltu waan degnay ana wa ummu ayuub ila sufle hoos baan soo degnay kolkaasuu xasilay aqaama الnabiyu nebigu wuxuu ku nagaa calayhi الsalaaةu wasalaam fii beyti abi ayuub abu ayuub gurigiisa naxwan wax u dhow min sabcati ashhurin toddoba bilood toddoba bilood in u dhow ama wax la mid ah ayuu deganaa xataa tamma ilaa ay dhammaatay dhammaystirantay binaau masjidihi masaajidkiisii dhismihiisa oo fi filardi dhulkii laga dhisay alkhalaa'i ee bannaanka ahaa allatii kaasoo barakat bihaa ay fadhiisatay annaaqatu hashi yaa masaajidka hadda meeshuu ka yaalo masaajidka nebiga laga dhisay faintaqala markaasuu u guuray ila alxujuraati qowlado allatii taasoo uqiimad looga dhisay xawla almasjidi masaajidka gaararkiisa lahu asaga loo dhisay iyo waliaswaajihi xaasiskiisa sala allahu calayh wasalam faqadaa wuxuu noqday abu ayuub jaaran fakadaa jaaran liabi ayuub waxay ahaadeen labadooda ama fakadaa wuxuu ahaaday jaaran rasuulka jaar buu u noqday liabi ayuub abu ayuubna meesha kama fogeyn akrim bihimaa karaamo badana alla fiicnaa labadooda min mutajaawirayni laba derista xaggooda wax darsa noqdoo darsaa laba aad yaad u fiican oo karaamo badan oo daras wanaagsan yay markaa isku ahaayeen axabba wuu jeclaaday abu ayuub rasuul اllaahi rasuulkii alla ayuu jeclaaday alayh salawaat ullaahi calayh xubban jacayl mala hantay calayhi korkiisa qalbahu wa lubbahu qalbigiisa iyo caqligiisa caqligiisa oo dhan waa wuxuu nebigu sheego qalbigiisoo dhan jacaylkii nebigaa ku jira sal اllau alayh wasalam wa axaba rasuulu rasuulka asagana wuu jeclaaday rasuulkii alkariimu sharafta lahaa abaa ayuub xuban jacayl azaala zuuliyey alkulfata wax kastoo kulfo ah mashaqo ah fii maa baynahu wa baynahu gurigiisuu gelaya gurigiisuu geli wax kulfo ah wax mashaqo ah wax kelif ah wax mujaamalo ah waxaad dhahdaba zuuliyey labadooda ayuu rasuulkuna jeclaaday wa jacalahu wuxuu ka yeelay yandur inuu u fiiriyo u arko ilaa beyti abi ayuub kaannahu beytu inuu gurigiisoo kale yahay saasuu rasuulku noqday sal alه alيه wasalam xadaa waxaa sheekeeyey ibnu cabaas qaala wuxuu yidhi kharaja abu bakr baa soo baxay radia allahu canhu bilhaajirati wakti haajiro ay tahay waa nisfu nahaar waa markii qoraxdu kulushahay ayaa abu bakar soo baxay ilى اmasjidi masaajidkii buu soo aaday fara'aahu wuxuu arkay cumar radia اllaahu canhu cumar hortii soo baxay faqaala wuxuu yidhi yaa abaa bakar maa akhrajaka maxaa kaa soo bixiyey gurigaaga oo ku soo saaray aadii saacata waktiga wakhtigaan maxaa ku soo bixiyey qaala wuxuu yidhi cumar maa akhrajanii ima soo saarin ilaa maa maahane ajidu aan helayo oo min shiddaةi اljuuci baahi daran ah guriga wax la cuna ma laha saa darteed baahi badanna way haysaa gaajo waan soo baxay buu dhahay marka la baahanya yaha ciyaalka lama ag fadhin karo waa lasaga soo gembiyaa maa ajidu min shiddat اljuuci baahida daran ee aan helaayo ayaan oga soo baxay buu yidhi faqaala cumar wuxuu yidhi abubakr markuu saa yidhi faqaala cumar baa wuxuu dhahay wa ana aniguna wallaahi allah ku dhaartaye maa akhrajanii ima soo bixinin hayru daalika arrintaa waxaan ahayn canna baahi baa isoo bixisay wax la cuna ma laha waa gurigii cumar iyo abubakr maxaa ka sii daran fa baynamaa waktihumaa labadooda kadalika ay sidaa yihiin laba baahna is ag fadhiyaan id kharaja waxaa ku soo baxay calayhimaa korkooda rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam nebigii baa soo baxay faqaala wuxuu yidhi maa akhrajakumaa haadihi saaca ma xilligan baa la soo baxa waa xilli inta la qadeeyo tartiib la nastoo la hurdo yaroo qadada ay kugu degtaa la jiiftaa xilligaasay bannaanka joogaan nebigaa soo baxoo yidhi maa akhrajakuma haadihi saaca war wakhtigan maxaa idin soo saaray qaalaa waxay dhaheen wallaahi maa akhrajnaa maa akhrajnaa nama soo saarin ilaa maa maahani najidhu aan helayna fii butuuninaa caloolaheenna oo min shiddati aljuuci baahi daran ah nina baayis ma hergeli kara waa maya maantana wuu iskagadinaya wuu iskagadinayaa sidaa darteed way isaga soo baxeenba rasuulku markuu su-aashaa weydiiyey sidaa dhaheen qaala calayhi الsalaam rasuulku wuxuu yidhi wa ana aniguna waladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihii gacantiisa ay ku jirtee maa akhrajanii ima soo bixinin hayru dalika arrintaa waxaa dhacayn waa nebiga waa abubakar waa cumar baahibaa gurigooda ka soo bixisay saddexdoodiiba cibraa loo baahan yahay quumaa maciina keena buu dhahay marka war nawada nakiciya faاnطalaquu way tageen fa waxay u yimaadeen oo ay yimaadeen baaba abi ayuub alansaariy abi ayub alansaari gurigiisii albaabkii bay yimaadeen radia allaahu canhu ilaayaa ka raadi noqdee wa kaana abuu ayuub wuxuu ahaa yaddakhiru mid u kaydiya yaddakhiru lirasuuli illaahi rasuulkuu u kaydin jiray meel u dhigi jiray kulla yowmin maalin kasta dacaama raashin maalin walba nebiga guriga abuu ayuub buu tegi jiray raashin buu meel u dhigi jiray marka kula ywmi طacaama faidaa abطa'a canhu hadduu ka soo daaho uu imaan waayo oo walam ya'ti uu imaan waayo ilayhi raashinkii ama gurigii fii xiinihi wakhtigii loogu talagalay acamahu liahlihi ehelkiisa uu siin jiray marka saasuu ahaa falamaa balaguu markay soo gaareen albaaba albaabkii kharajad waxaa usoo soo baxday ilayhim xaggooda waa nebiga abubakar iyo cumare ummu ayuub umu ayuub baa u soo baxday waqaad waxay tihi marxaban soo dhowow binabiy illaah nebiga ilaahayow wa bimanna ha soo dhowaadaano macow rasuulka la jiro rasuulka iyo inta la jirtaba soo dhowaada faqaala laha nabiyu calayhi الsalaau wasalaam ayna abu ayub buu yidhi ila ninka guriga iskale waa in la weydiiyaa gabar soo gal kuti layskagama galo ayna abu ayub abu ayuub aaway fasamca abuu ayuub wuxuu soo maqlay sawt الnebiy codka nebiga wa kaana yacmal wuxuu ka shaqaynayay wa kaana wuxuu ahaa yacmalu mid ka shaqaynaya fii naklin beer qariibin lahu asaga u dhow beer aan gurigiisa ka fogayn ayuu ka shaqahaayey wuu soo maqlay hadalkii nebiga faaqbala wuu soo qaabilay yusricu asagoo soo degdegaaya wahwa yaquul odhanaya marxaban birasuuli اllaahi wa biman macahu soo dhowaada nebigii inta la jirto uma atbaca wuxuu raacsiiyey intaa ila cuntadii waa laga cunay nebiga wakhtigiisa wakhti ayn buu socdaa qaa'ilan asagoo odhanaya yaa nebiy allaahi nebigii ilaahayow laysa ma aha haada kan bilwakti aladii wakhtigii kunta aad ay taji'u fiihi mid yimaada wakhtigii aad imaan jirta maba ahee maxaa dhacay faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam sadaqta run waayo buu yidhi wakhtigiima anagaa soo daahnay uma اnطalaqa waa tegey abuu ayuub ilaa nakhiilihi beertimireediisii buu aaday faqaطaca min wuxuu uga soo gooyey cidqan laan fiihi beertii tamrun waruطabun wabusrun intaba ay ku taalo waa anwaac timir ah magacyee lee leedahay laakiin dadka beeraha timirtaa yaqaana magacyaalkeedee marna waa bislaatay marna way bislaan rabtaa marna khajawqaja waayo aad bay u macaan tahay biseel bay u dhowdahay noocyo noocaasay markaa kala leedahay timirta tamrun timir wa rutabun iyo wa busrun waa noocyo timirta ka mid ah faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi maa aradtu ma aanan doonin an taqطaca haada midkan inaad soo goyso allaa jannayta lanaa maxaad noogu soo goyn weysay min tamrihi mirihiisa timirta inaad soo goysaan jeclaan lahaa la'aantii oo dhan buu ruf soo siiyey buu usoo wada gooyey faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow axbabtu waxaan jeclaystay an ta'kula inaad cunto min tamarihi timirtiisa wa ruabihi ruqabkiisii wa busrihi busrigiisa intaasoo dhanba qaybihiisa kala duduwan inaad cunto ayaan jeclaystay intaa ma ahee weliba walaadbaxanna waan kuu qalayaa oo waan kuu qalayaa laka adiga aydan sidoo kale xoolana waan kuu qalaa wadaag timirta iisii cun timirta sii cun waan kuu gowracayaaye qaala rasuulku wuxuu dhaha in dabaxta haddaad wax qalayso falaa tadbaxanna hanoo qalin daata labanin midda caanaha u saaxiibka ah ri wax nuujinaysaa hanoo gowracin fa akhada abuu ayuub wuxuu soo qaaday jadyan orgey orgi buu soo qaaday fadabaxa wuu qalay umma qaala wuxuu ku yidhi liimra'atii naagtiisii ecjinii muufay oo qoosh wakhbizii muufay lanaa anaga cajiinka intaad qasto muufo noo sameey anti adigu aclamu baa tahay mid aad u yaqaana bilkhabsi qubuska muufada ama kibista ama mtaqaanaa waxyaabaha la muufeeye la dhejiyo aad bay khabiirad ugu ahayd aad baad u taqaanaaye uma kabacdi akhada wuxuu soo qaaday abu ayuub nisfa aljadyi orgeyga nuskiisuu soo qaaday cad ka mida hilibkii faطabakahu wuu kariyey waa maraqeeyey wacamada wuxuu u qasday ilaa nisfihi الثaani nuskii labaad fashawaahu waa u dubay wuu u shiilay nebiga sal alla alah wasalam iyo saxaabad iyo labada la socota labadiisa labadiisii saaxiib cadka hilibka mid ahna maraq ahaan buu ka dhigay qaybka ka soo hartayna shawaayo ka dhigo waa dubay marka la dubay hilibku aad buu markaa u macaan yahay falamaa madija markuu karay ama uu bislaaday aطacaamu طacaamkii oo wadica la soo dhigay bayna yaday nebiy nebiga hortiisii wa saaxiibihi labadiisii saaxiib akhada arasuulu rasuulku wuxuu soo qaaday qidcatan gobol oo min aljadi orgeyga ka mid ah macnaa orgeyga hilibkiisii gobol ka miduu soo qaaday wa wadacahaa wuxuu dul saaray fii raqiifin raqiif muufadii xabad muufo ayuu soo qaaday ama kibistii intuu soo qaaday ayuu dul saaray hilibkii wa qaala wuxuu yidhi yaa abaa ayuub baadir degdeg bi haadihi اlqidcati gobolkan ilaa faadimata faadima ugey buu dhahay waa gabadhiisa sal اlla alيه wasalam fainahaa maxaa yeelay lam tusib ma aysan helin mana cunin midla haadaa kanoo kale mundi ayaa maalma foog ah ugu dambaysay ugey buu dhahay rasuulka sal اlla alيه wasalam falamaa akaluu markay cuneen washabicuu ay dhargeen qaala الnabiyu nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalيه wasalam khubzun canjeero ama muufo ama kibis walaxmun iyo hilib wa tamrun timir wa busrun warudabun busr iyo radab intaasoo noocyo timireed ah wadamacad caynaahu waa ooyey markaas sala allahu calayhi wasalam hadalkii baa ka soo bixi waaye khubzun walaxmun watamrun wabusrun warutabun wadamacad waxaa soo daatay caynaahu indhihiisii waa ooyey rasuulka sal allau calayh wasalam uma qaala wuxuu yidhi wاladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadayday gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ina haadaa midkan huwa الnaciimu naciimadii waaye alladii tus'aluuna laydin su'aalaya canhu xaggiisa ywma اlqiyaama uma latus'alunna ywmaidin can الnaciim waxaan la cunaayo waxaan la cabaayo caafimaadkan kulli waa la isweydiinayaa walaalayaal ee fain asabtum haddaad heshaan waa sida lagu badbaadi karo mila haadaa kan oo kale oo fadarabtum aad gelisaan ood ku garaacdaan biaytiikum gacmihiina fiihi gudihiisa faquuluu dhaha bismi illaah markaad cunaysaan bismi illaahi dhaha faidaa shafictum haddaad aragtaan faquuluu dhaha alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale alladii allii huwa asaga ashafacnaa na dharjiye wa ancama noo nimceeyey calaynaa korkeenoo fa afdala noo badbadiyey nagu fadlisiyo noo siyaadiyey nimcada uma nahada arasuulu rasuulku waa hinqaday waa kacay macnaa wuu istaagay salawaat ullaahi calayh wa qaala liabii ayuub baa wuxuu ku yidhi i'tinaa addan beri noo imow adigana i'tinaa haddan beri noo imow wa kaana calayhi الsalaaةu wasalaam rasuulku wuxuu ahaa sal اllau alيه wasalam laa yasnacu lahu axadun qof hadduusan uma sameeyo macruufan qof macruuf u sameeyayi ma jiro ilaa axabba wuxuu jeclaan jiray an yujaaziihi inuu ka abaalmaryo calayhi wanaaggii loo sameeyey laakiin abaa ayuub lam yasmac dalika ma maqlin beri noo imow ma maqlin faqaala lahu cumar baa wuxuu ku dhahay ridwaan ullaahi calayhi raadihaashada alla korkiisa ha ahaatee cumar ina annebiya nebiga sala allahu calayhi wasalam ya'muruka wuxuu ku farayaa abaa ayuubow an ta'tiihi inaad u timaado qaddan berita ya abaa ayuub beri moobu rasuulku ku leeyahay faqaala abuu ayuub wuxuu dhahay samcan wa taacan lirasuuli illaah waan maqlay waana ateecay rasuulkii allah sal allau alah wasalam falamaa goortii kaana alqaddu beri la gaahay dahaba wuu soo baxay abu ayuub ila اnebiy nebiguu u yimid calayhi الsalaaةu wasalaam faacطaahu waliidatan waliida la siiyey gabar yar ayaa la siiyey waliida ah kaanat takhdimuhu u shaqayn jirtay u adeegi jirtay rasuulka wa qaala lahu wuxuu ku yidhi istawsi bihaa u dardaaran gabadhaa khayran khayr u dardaaran yaa abaa ayuub fa inna annagu lam nara minhaa xaggeeda kama arkin ilaa khayran wanaag maahane maa maadaamad cindanaa intay agteenna joogtay gabarh hagaagsan fiican oo khayr mi aan xumaan ku arkin yay ahayde caada wuu soo laabtay abuu ayuub ilaa beytihi wa macahu alwaliidatu waliidadii addoontii baa la socotaa falammaa ra'athaa markay aragtay ummu ayuub qaad waxay tidhi liman haadihi yaa abaa ayuub abaa ayuub yaa iska leh liman haadihi yay u sugnaatay qaala lanaa anagaa iskale buu yidhi manaxanaa waxaa na soo siiyey iyaaha ayada rasuulu اllaahi salى اllahu calayhi wasalam qaalad waxay tihi acdim alla weynaan badnaa bihika min maanixin macnaha rasuulka ula jeedaa cid wax wax siisa aad iyo aad ninka ugu siisma weyn ayuu rasuulku ahaaday wa akrim karaamo badanaa bihaa ayadoo ula jeedaa min minxatin wax laysi siiyo wax laysi siiyana waa midda ugu weyn qof wax bixiyana waxa ugu weyn waayo rasuulka sal alla alah wasalam faqaala wuxuu yidhi waqad awsaanaa wuxuu noo dardaarmay rasuulka bihaa ayada khayran inaan khayr u dardaaranno khayr u dardaarma ayuu rasuulku nagula soo dardaarmay faqaalad waxay tihi gabadhii wa kayfa nasnacu bihaa maxaan samaynaa waayahe xataa tunfida ilaa aan fulino wasiyata rasuuli اllaahi sal اla alيه wasalam see oo nagu suurogeli kartaa inaan dardaaranka nebiga fulino faqaala wuxuu yidhi abu ayuub wallaahi baan ku dhaartay laa ajidu heli maayo liwasiyati rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calay waslam dardaarankiisa biha ayada uu noo dardaarmay khayran wax ka khayr badan min an uctiqahaa inaan xoreeyo inaan xoreeyo wax ka fiican oo hadda aan arkayno dardaarankii rasuulka ahaa khayr u dardaarma saasaan arkaa faqaalad waxay tihi gabadhii waa umu ayuube hudayta waa lagugu hanuuniyey ila asawaabi sidii toosnayd wa anta adigu muwafaqun ku waafaqay sida fiican baa tahay uma actaqahaa kadibna wuu xoreeyey abuabu eh, ayuub gabadhii waliidadii addoontahayd ayuu markaa xoreeyey haadihi intaasi waa bacdu suwari xayaati abi ayuub abi ayuub noloshiisii qaabkeeda qayb ka mid ah abi ayuubkii alansaari ahaa fii silmihi markuu nabadda qabo oo markuu gurigiisa joogo falow utiixa hadday kuu suurogeli lahayd laka adiga an taqifa inaad dul istaagto calaa bacdi suwri xayaatihi noloshiisa qaabkeeda fii xarbihi xilliga dagaalka uu ku jiraana la ra'ayta cajaban waxyaab leed baad arki lahayd waay taba intuu gurigiisa joogo xilliga silmiga iyo nabaddu ay jirto laakiin haddii adigu ay kuu suuro gasho falow hadday kuu suuro gasho laka adiga amay kuu suurogeli lahayd an taqifa inaad dul istaagta calaa bacdi suwari xayaatihi noloshiisa qaabkeedoo fii xarbihi xilliga dagaalka uu ku jiro ah la ra'ayta cajaban yaa baad arkaysaa faqad caasha wuu noolaaday abu ayuub radia allaahu canhu ilaahay haka raadi noqdee tuula xayaatihi noloshiisa dheeraanteeda haaziyan asagoo duulaana ah duulaaye ayuu ahaa xataa qiila ilaa la yidhi innahu abu ayuub lam yatakhallaf kama dibdhicin oo kama harin can qaswatin duulaan hazaaha almuslimuun muslimiintu ay duulaan qaadeen mundu laga soo bilaabo wakhtigii cahd arasuuli rasuulka uu la ballamay ilaa zamani mucaawiya laga gaaro ilaa idaa kaana inuuilaa inuu yahay maahane munshaqilan mid ku kaga mashquulsan canhaa duulaankaa biukhraa mid kale saddex dulo haddii hal mar la qaado mid unbuu ku jiraa saasuu markaa ahaa wa kaanad waxay ahayd aakhiru khasawaatihi duulaabadiisa ka ugu dambeeyey xiina wakhtigii jahaza uu khalqaaliyu diyaargareeyey mucaawiya jayshan ciidan biqiyaadati ibnihi uu hogaaminaya wiilkiisii yaziid ahaa yaziid ibnu mucaawiya lifatxi اlqistantiiniya qistantiiniya meel la dhaho markii la furanayey wa kaana abuu ayuub wuxuu ahaa aan daaka wakhtiga shaykhan oday daacinan gaboobay kor u batay fi sinni xagga da'da yaxbuu ku tallaabsaday ama gaaray naxwa amaaniina siddeetanka oo kale sideean jir meelaha buu u dhowaa min cumrihi cumrigiisa falam yamnachu kama reebin daalika arintaa weynaanta ah min an yandawi inuu ku biiro taxta liwaa'i yaziid calankii yaziid uu hogaaminayo hoosteeda hoostiisa inuu ku biiro wa an yamkhura inuu jeexo gubaaba albaxri badda hirkeeda haasiyan aasiyan asagoo duulaya fii sabiili اllaahi ilahay jidkiisa laakinahu laakiin lam yamdi kama soo wareegin hayru qaliilin wax badan xataa calaa munaasalati اlcaduwi cadowga ku degitaankooda macnaha cadowgii in la munaasaleeyo guryo ay deganayn lagu gaaro wax badan kama dhinnayn xataa marida ilaa uu xanuunsaday abu ayuub maradan xanuun aqacadahu ka fadhiisisay can muwaasalati اlqitaali dagaalka inuu sii wado dagaalkii inuu sii xidhiiriyo xanuun ka reebay baa qabtay fa jaaءa yaziid baa u yimid liyacuudahu suu u soo booqdo wa sa'alahu uu u weydiiye wuxuu u baahan yahay alaka min xaaja dan wax ma u baahan tahay buu dha ya abaa ayuub abaa ayuubo waad xanuunsan tahe maxaan kuu qabanaa faqaala wuxuu dhahay iqra' iga gaarsii oo ku aqri canii xaggayga assalaama salaan iga gaarsii calaa junuudi اlmuslimiin muslimiinta ciidankooda wa qul lahum waxaad ku dhahdaa yuusiikum wuxuu idiin dardaarmayaa abu ayuub an tuuqiluu inaad horay u sii gashaan fi اlardi اlcaduwi dhulka cadowga ilaa abcadi gaayatin gaayo iyo meesha ugu dambaysay ugu fog ilaa aad gaartaan socda wa an taxmiluuhu inaad qaadaan macaku micigiina abuu ayuub inaad xambaartaan uu idinla socdo wa an tadfinuuhu inaad ku aastaan taxta aqdaamikum lugihiina hoostooda cinda aswaari اqistaniniya qistantiiniya tiirarkeeda ama aswaarteedii derbiyaalkeeda hoostooda ama agtooda inaad ku aastaan intaa markuu yidhi oo lafada wuxuu tufay anfaasahu naftiisii aطaahiratae aahirka ahayd waa dhintoo naftii baa ka baxday istajaaba way ajiibeen oo way fuliyeen jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda liraqbati saaxibi rasuuli illaahi saaxibkii nebiga wixii uu jeclaa ayay ajiibeen wa karruu waxay ku rogaal celiyeen oo ay dagaal ku qaadeen calaa jundi alcaduwi cadowga ciidankooda alkarata bacda alkara rogaal celin rogaal celin ka dambaysa weerar weerar ka dambeeya xataa balaguu ilaa ay gaareen aswaara alqisطanطiniya wahum ayagoo yaxmiluuna xambaarsan abaa ayuub macahu micigooda asoo meyd xataa u dagaalamay wahunaaka meeshaasay xafaruu lahu waxay ugu qodeen qabran qabri awaaruuhu fiihi way ku aasino way ku duugeen raxima allaahu ilaahay ha u raxmado ha u naxariisto abaa ayuub alansaariy faqad abaa waa diiday ilaa an yamuuta inuu ku dhinto maahane calaa duhuuri iljiyaad fardaha dhabaradooda alsaafinaati saddex ku istaagga ah fardaha saafinaadkee dheereeya ee saddex ku istaagga ah farasku markuu istaagaya hal lug buu kor u qaadaa haaziyan duulo ah fii sabiili illaahi jidka allana uu ku duulaya ma ahee wax kale waa diiday wa sinnuhu da'diisuna taqaarabu ay u dhoweyd aamaaniina siddeetan jir siddeetan jir jar ciyaaraa ma ahayne siddeetan jir diinta alla difaacu ahaa camr ibnu jumuux baan uu geli doonaa beritoole haddii rabbi idma subxaana wa tacaala balse maanta meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam